salaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacdu cashirkan cashirkii afar iyo sagaashanaadu wuxuu ka mid yahay cashiradii noosada ku saabsanaa minhaajun muslim waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad kitaabku shan qaybood buu ahaa qaybta u horeysay xaqiid ay ahay qaybta labaadna aadaab bay ahay qaybta saddexaadna akhlaaq bay ahay saddexdaa qaybood waa soo dhammaynay qaybta afraad cibaadaad bay ahay ifaadaad galabtay dhammaanayo marka qismigii shanaad oo mucaamalaada ayaa galabta bilaabanaya ilaahina makaniye qaybihii hore qeybtaanana makaniye almaaddatu thaaniya maaddada labaad fi lxaqiiqa wanqalkii ama waqlash ayay u maado tahay ilma hadduu dhasho waxaa shareecada islaamka jidaysay ilmaha in laga galo xoolo xoolahaasa xaqiiqa la yihaa xaqiiqa waa tinta ilmaha hadduu dhasho madaxiisa ku taallow taasay ku magacaabanta almaadatu thaaniya radadii labaad filxaqiiqa xoolihii ilmaha laga gowracayay umaadda tahay awalan tacriifuhaa xaqiiqadii tilmaanteeda alxaqiida xaqiiqatu xaqiiqa waxaa la yihaa hiya shaatu waa neef tidbaxu neefkaasoo la gowraco lilmawluudi liajli lmawluud midkaa dhashay dartii baa loo gowracayaa yowma saabici wilaadatihi ka dhashay dhalashaduu dhashay maalinta toddobaad baana la gowracay neefkaasaa xariiqa la yihi hiya shaatu waa neef ariiqa tudbaxu neefka waa la gowracaa lilmawluudi laayi lilmawluud ka dhashay dartii baa loo gowracaa yowma saabici wilaadatihi dhalashaduu dhashay maalintay toddoba tahay baana la gowracay isnayn xukmuhaa xukunkan shareecada ka qabta xaqiiqa waa maxay alxaqiiqatu sunnatun waxaad ogaatay waajib iyo farad midna inayan ahayn ay tahay sunna min sunani ilislaam alcaqiiqatu gowracidii neefka la gowracayay sunnatun jid nabin wey mutaakidatun sunna weliba adag wey sunno sahlan meehe sunnada muakadiya hayru muakada loo qaybiyaa waa sunna muakada waxay sunna muakada u tahay lilqaadiri qofka awooda calayha cala alcaqiida caqiiqada korkeeda awoodo heli kara awood iyo hodannimo uu nafkii ku gowraco hadduusanba heli karin laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha qaraabadiisii kamida oo qofka qaadirka mawludka qaraabadiisii waa aabihiis waa awowgiis waa walaalkiis waa hooyadiis qofka neefka gowracaya waa min awliyaai ilmawluudi kan la dhalay xigsadiisa qof kamida ayaa neefkii qaray wadaalika sunada mu liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yidhi kullu gulaamin mid la dhalay kulligii rahiinatun gulaamkii waa rahan bicaqiiqatihi neefka laga gowracayuu ku raaman yahay tudbaxu caqiiqadii baa la gowracaya canhu gulaamkii xaggiisa yowma saabicihi maalinta dhalashadiisa toddoba la marayo wayusama maalinkaasaa loo magac bixinaya hebel la oranaya wayuxlaqu ra-suhu madaxiisana maalintaasa la ciirayo kolkaa neefka gowracidiisi iyo marxad bixintiisi iyo suntuu ku dhasha xaqiiqada ahayd xiirideedii waxaasuu maalinta uu toddoba ku jiro maalinta uu toddobaa dhalashadiisa yaa intaba la samaynayo talaata xikmatuhaa murtida ku jirta xaqiiqa waa maay min alxikma murti waxaa ka mida fi lxaqiiqa xaqiiqada gudaheeda u murtia shukrullaahi eebbaweyne ku mahadintiisii wey ilmaa dhashay waa nicmo soo korortay nicmada eebakene baa looga mahadnaqay kolka waa shukri shukrullaahi eebba weyne mahdintii taalaa korahaye calaa nicmati lwaladi ilmahan dhashay ee nicmadaa baa looga mahadnaqaya isna rabbi inuu badbaadiyo hagaajiyo wax baraka qabana uu ku soo daro fain shakartum laa laasiidanakum waxaa u heliya walwasiilati gaari lilaahi eebbaa lagu gaaraya casa rabbi addoommadiisii gaadka wajalla weynaaye fii xufdi ilmawluudi ilmahan dhashay inuu badbaado iyo wa ricaayatihi ilaalintiisa tanna wasiilay u tahay ilmahan ilaah inuu shariya shaydaan ka ilaaliyo wasiilay u tahay axkaamuhaa xugumyaalkeedii marka tacriifteedii iyo xukunkeedii iyo xikmadeedii baan sheegnay axkaamuhaa axkaamul caqiiqa caqiiqadii xukunyaalkeedii min axkaami alcaqiiqa caqiiqada xukunyaalkeedii waxaa kamida kow salaamatuhaa nabadqabideeda iyo wasinuhaa amrigay jirto udxiyaynu soo sharacnay tawciyay la wadaagta oo neefka caqiiqada gudaya neef ceeb iyo dhaawac iyo dhaliille lama rabo ee waa inuu nabad qabo da-dana waa intaynu soo sheegnay ida hadduu yahay waa inuu ilka ritay rii iyo lo iyo geer hadduu yahay intay ilkii hore dhaceen inay soo baxeen wey kolka xagga guga iyo xagga nabadgelyada waa waxaynu udxiyadii soo sheegnay salaamatuha xaqiiqada nabadqabideeda iyo wasinuha amrigay jirto maa yujsiu wixii guday fi ludxiya udxiyadii wixii guday min asina xagga da-da wasalaamati xagga nabadgelyada min annaqsi laga nabadgala dhaliin laa yujzihu gudaya fi lcaqiiqa maqlashiina kaasaa gudaya wamaa neefka anan laa yujzihu gudaynin fi lcaqiiqati fi ludxiya waa soo marnay neef ila ama gees jaban ama cataa waxaa lama rabin wamaa neefkii aan laa yujziu gudaynin filudxiya carafadii aanan gudaynin laa yujziu ma gudo filcaqiiqa caqiiqadiina ma gudo laba tacmuhaa wa idcaamuha iyadii cunideeda iyo dadsiinteeda tacmuha dhadhaminteedii wax laga cuno sulus waa sidii tii oo kale iyo wa idcaamuha dadka la siinayo fuqarada sulus baa la siinaya hulufna dariskaa loo hadiyeynaya hulufna ilmaha loo dhaafaya dacmuha cunideeda iyo wa idcaamuha dasiinteeda yustaxabu waxaa la ammaanay an tuqsama in la qaybiyo udxiyadii kamaa in la qaybiyo caqiiqadii kamaa tuqsam sidii loo qaybinayey aludxiya udxiyadii loo qaybinayey oo fa yaakul wuxuu cunayaa minhaa caqiiqadii xaggeeda ahlulbeyt aqalkan wax laga caqiiqaynaa ilmuhu ku dhashay reerkii lahaa hulus bay cunayaan wayatasaddaquun hulusna waa sadaqaysanayaan wayahduun hulusna waa hadiyeynayaan alaaha waxaan iyada xaqiiqada ahayn oo usluubaa jira maa yustaxabu wixii la jeclaystay yowma alcaqiiqa caqiiqada maalinteeda yustaxabu waxaa la jeclaystay an yacuqa in laga gowraco anidakari wiilkii xaggii bishaatayni laba neef daliilkii idadaxa rasuul rasuulkii waa gowracay sala allahu calayhi wasalama can ilxasan xasan ibni cali hadduu dhashay kabushayni labadan buu nabiga ka gowracay imaamu tirmidiba xadiidkana bixiyey kamaa yustaxabu sida loo jeclaystay an yusama in la magacaabo almawluudu ilmihii la dhalay yowma saabicihi maalinta u toddobaa ayaa magaciisii lagu dhawaaqaya wa an yakhtaar waa inuu doorto ninka ilmaha dhalay lahu lilmawluud ilmihii la dhalay min alasmaa magacyaal xaggood wuxuu dooranayaa axsanaha kanuu wanaag badan maa cubida waxumida cabdullaahi baa loo bixinaya cabdiraxmaan baa loo bixinaya ama maxamed iyo axmed baa loo bixinaya maa cubida waxumidow waan yakhtaara waa inuu aabba u dooro lahu lilmawluud ilmihii dhashay min alasmaa magacyaar xaggood waxaa loo bixinayaa axsanaha axsana falka magacyaalka qaabka daaraan oo lala baxa lama ogola walaa siyama hadday dhadhan xunba magacyaalkii leeyihiino haddii ilmihii loo bixiyo kutubo or ama loo bixiyo janno ama loo bixiyo naanafuuf ama olol iyo qiiq loo bixiyo ama colaad iyo xarbi loo bixiyo waxaas jaahili wey magacyo islaameed maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu bedeli jiray ilmo markuu dhasha ama nin soo islaamo uu yidhaahda magaca hebel baa la liyiraa may hebel baa lagu lugiraa nin xasni la yidhaha xasan xusniga waa meesha adag iyo adayg baa soo islaama markaasaa nabigu yihi ma ismo magacaaga maxaa la yihaha xasan buu yihi kolkaasuu yihi idan anta sahal magacii buu ka bedelay sahal baa lagu yihaa waa fudayd sahalku xudayna waa adeeg isagii baa is yaa rasuulallah magacii aabba iyo hooyada ii bixiyeen in laiga bedelo ma rabni waayax waa lagu dhaaf saciid ibnu lmusayib baa usradii kamida markaasuu wuxuu ku canaananayaa duqi awowgiiha diididda uu diiday magacii nabiga wuxuu yihi maa zaalad tilka alxusuulatu fiina waxba waa noo saaranaa waaye odagaan ka farcanay nabiga u yimid ee saxaabiga ah ninkan waa taabici saciid ibnu musayiib wey min afdali taabiciin cilmi iyo taqwo taabiciinta ninka ugu qiimi badnaaw markaasuu wuxuu yihi maa zaalat tilka alxusuunatu fiina adaygaas iyagana waabay ku magacaabi jireen jaahiliya fawr iyo xarbay kuma wiilasha asad iyo namig bay ku magacaabi jireen soomaalibaa la baxda dibaac iyo shabeel iyo dig fawr wax asadna dugaag marka waxaase iyaga waxay la bixi jireen sawir iyo name ayay weligooda hore la bixi jireen laakiin addoomaha bay naafic iyo mubaarak iyo saalim u bixin jireen markii la maxaad u yeelaysaan ninkaan addoonkaa kasab baa laga rabaa bay ku leeyihin dibad iyo dagaal loo dirsan maayo difaac iyo dhac loo dirsan maayo waxaa la rabaa cudbaariya risqiga iyo inuu ugaarta keenaa la rabaa idan naafic iyo mubaarak iyo khayrna loo bixinayo laakiin wiil wiil kasab lagama rabe inuu gaashaan ka qaado oo wax dhaco wax baneeyaa rabaa kolkaa wiilkii asal iyo namir iyo saw iyo xaribaa loo bixinayo marka waxaa la rabaa magacyaalka fiifiican maa zaalad saciid ibn musayib baa yihi maa zaalad tilka alxusuula adeygii lagu magacaabay awowgana nebigana uu ka diiday waa naga baabi'i weyno haddaan reerkaan nahay waxba nooma sahlanaadaan buu yihi xarigaan qabanaba ilaah baa nala gooyey xarigaan qabanaba waxaan isku daynaba ilaah baa naloo hagaagi waaye idan magaca dadka iyo dalka xataa amaakinta nebiga waa bedeli jiray meeshaan la marayo magaceed heblaan la yihaa magac ka fiican buu saari jiray idan asmaada wanaajintooda waa tacaaliim islaamiya ilmaha magacoodii in la wanaajiyo haddii awal qaabdaraayeen waa in markay waaweynaadaan la wanaajiyo haddii kaloo islaami la yahayna markay dhashaanba in magac fiican loo bixiyo magacyaalka qalabka dareen soomaalidu waxaa ka mid a inta qofkii cabdi loo bixiyo waxba inaan loogu darin oo sagaal iyo sagaashankii magac ee eeba mid kamida miyaa la waayay cabdullahi iyo cabdiraxmaan adila cabdi keligeedaa lagu taagaya waxaa taa kasii xun ilaa fakar in loo yeelo cabdimadoobiyo cabdigaab iyo cabdidhuxulow iyo cabdicadi iyo cabdibare iyo in cabdigii lagu daro waxaan magacee baahay taasna waa masiibo ka soconta kolkaa cabdi haddii la yihaa hal xad baa cabdi loo noqdaa waa ilaah waa in magacaan cabdi ka labeeyo uu noqdo magacyaalka ilaah haddii kale wuxuu noqonayaa waxaas magaciisa lagu daro waa dooniya gaabniyaale gaabniyaale cabdi cadde qaaranaya caddiinaale idan wixii caddi loo tiiriyey ayaale idan magacyaalkii in la wanaajiye waa an yakhtaara waa inuu doorto lahu lilmawlu min alasmaa magacyaal axsanaha kan ugu wanaag badan waa an yaxliqa waa inuu xiiro raasahu madaxiisa wayatasadaq waa inuu sadaqayso biwasni shacrihi tinta inta culayskeeda leeg dahabana aw fidatan aw maa yaquumu maqaamahuma min alcumla waxyaalaha la bixinayo ilmihii markuu dhashay tinta la xirayo miisaan baa la saarayo miisaanka dhinaciisa kalena lacag baa la saarayo markaadii riyaad la bixiyo kifaayo kolka dahab iyo fidlaa jiri jirtay waxaas gacanta laguma hayo aw maa yaquumu maqaamahuma waxa dahab iyo fidla ka wakiilkaa ee min alcumla lacagaha lagu dhaqmaa yaa la sadaqaynaya liqowlihi baa u daliila qowlkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi kullu gulaamin ilma dhashay kulligii rahiinatun wuxuu u raahan yahay licaqiiqatihi neefka laga qalayo tudbaxu xaqiiqadii waxaa la gowraca canhu gulaamka xaggiisa yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wayusama waa la magacaabaya wayaxluq waa xirayaa ninkii yuxlaq raasuhu madaxiisi waa la xirayaa afar waxaa wey alaadaanu dhegta midiga in looga aadaamo waliqaama fuqahadaa sheegta asarkaan laakiin xagga xadiista daciifuu ku yihi alaadaanu waliqaama fii udunay almawluudi ilmahan la dhalay labadiisa dhagood laa midigana lagu aadaanaya tan bidixana lagu aqimaya istaxaba cibaarada sheekh hafiid wuxuu iska jeclaystay ahlulcilmi dadka aqoon-yahanada ah idaa wudica almawluudu ilmihii haddii la dhalo an yu-adana in lagu aadaano fii udunihi dhegtiisa alyumnaa midiga ka gadaalna wayuqaad in lagu aqimo fii udunihi dhegtiisa alyusraa bidice maxaa la raadinayaa rajaa an yaxfadahullah ilaahay ilmahan inuu ilaaliyo minhum sibyaan jinni inuu ka ilaaliyo wahiya umu sibyaan taabicatu ljaani jinnigay raacdanta daliilkii limaa shay ruwiya la wariyey waa kan warkii la wariyey mawlida lahu qofka loo dhalaa mawluudun ilmo oo fa adana ku adaanaa fii udunihi dhegtiisa alyumnaa midige waa qaama aqima fii udunihi dhegtiisa alyusraa bidixe lam taduru uma umu sibyaan jinni ma dhibo kuma dhaco shan waxaa wey maalintii toddobaad haddii laba kansan waayana idaa faata hadduu tago asaabicu maalintii toddobaad neefkii walam yudbax la gowricin caqiiqadii fiihi maalinta toddobaad gudaheeda saxa haddana waxay diintu ogoshahoo loo fiican an yudbaxa in la gowraco neefkii yowma araabica cashar toddoba kala lagu daraya maalinta afar iyo tobnaad yowma alwaaxid walcishriin toddoba kalow ama toddobadii hala gowro ama iyo tobankii ama kow iyo labaatankii sida fiican kadibna waa la gowrici karaa ilaa uu ka qangaaro wa in maata hadduu dhinto almawluudu ilmihii la dhalay qabla saabic toddobadii beri ma gaarin u iska dhintay see la yeelaya lam yacuqa canhu neef laga qari maayo waa aragtidii sheikha gow kol hadduu dhintay isagoon toddobadii gaarin wuxuu leeyahay xaqiiqadu waa cibaado waktigeediina lama gaarin cibaado markaan waktigeedii la gaarin la samayn maayo maalintii toddobee la samayn lahaa haduusan gaarin sunnay ahayd cibaaday ahayd hadduusan gaarinna saladan waktigeedii la gaarin la tukan maayo halkaa baabkii afraad baa ku dhammaaday baabkii kitaabka u dambeeyey inuu bilownay waa baabka ugu dherer badan macamalaad iyo wixii dhaqanaayo dhan baa imanaya albaabu alkhaamisu baabkii shanaad fi lmucaamalaati wada dhaqmida la dhaqmayo ee makhluuqu wada dhaqmayaan cibaadada khaaliqaa lala dhaqmayey akhlaaqdiiyo adabtana naftaa la hufaayey caqiidadiiyo tawxiidkana eebbaa la baranayey marka wada dhaqmidii markaa loo yimi alfaslu alawalu fasalka u horeeya fi ljihaad jihaad buu kusaabsanya waxaad arki doontaa jihaadka xukunkiisa iyo xikmadiisa iyo qeybta u qeybsamo baad arki doonta alfaslu lawaalu fasalkii hore fi ljihaad jihaadka gudihiisa uu fasal yahay wa fiihi waxaa fasalkan gudihiisa ku sugan ixdaa cashara maadatan kow iyo toban maado baa jihaadka gudihiisa iman doonta waa maado maado loo keeni doona almaadatu luula maadada ugu horeysa jihaadka waxaa weye fii xukmi ljihaad jihaadka xukunkiisa wuxuu yahay ma waajibba ma sunna ma faradba iyo wa bayaani anwaacii anwaaci iljihaad jihaadka noocyaalkiisa intay u qaybsamaan afar buu u qaybsami doonaa iyo walxikmatu murtida ku jirta ee loo jideeyey waa maxay fiihi fi ljihaad jihaadka waxaa loo jideeyey ee xikme ay ku jirta waa maxay maadada koowaad waxay ka hadla saddexdaasay ka hadlaysa saddexda arrimood almaadatu luula maadadii u horeysay fii xukmi ljihaadi jihaadka xukunkiisa gudihiisay ku saabsan tahay wa bayaani anwaaihi anwaaci iljihaad jihaadka noocyaalkiisa bay cadaynaysaa waalxikma wa bayaani alxikma murti bay cadaynaysaa fiihi fi ljihaad jihaadka gudihiisa ku sugan kow ljihaad xukmu jihaadka xukunkiisa jihaadkii alkhaasi gaar ahaaneed isagaa mid guud iyo mid gaar ahaaneed u qaysama midka gaar ahaaneed ee gaalada iyo waxa muslimka la dagaalamaya lala dagaalamayo kaasaa jihaad khaasa la yihaah xukunkiisa waxa wey aladii jihaadka gaar ahaaneed ee huwa isaga kitaalulkufaar kuwa gaale ee badiiday la dagaalamidooda ah iyo walmuxaaribiin suftada muslimka la dagaalamaysa kaa xukunkiisa fardu kifaaya iska kaafin faralkeed weeyo hadday qayb muslimiinta kamida ku toosaan intii kale waa laga rabaa hadday qeybtaa ku filaan waayaana waa laysugu imanaya xukmuljihaad jihaad xukunkii waxaa wey alkhaasi ee gaar ahaaneed aladii jihaadka huwa kitaalulkufaar gaalada dagaalamideedaha iyo walmuxaaribiin kuwa muslimiinta la dagaalamayo fardu kifaaya iska kaafin faralkeed wey idaa qaama hadduu tooso bihi jihaadka albacdu hadday ciidamada milatarkaa ah ku filaadaan saqata waajibkii wuxuu ka dhacaya iyo faradnimadii can ilbacdi qaarka alaakhari dadweynihii iyo qeybihii kale basharka waa ka dhacayaa faradka wadaalika arrinkaasna liqowlihi eebaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye wamaa kaana almu'minuuna inta eebba rumaysay ujid ma aha liyanfiruu inay duulaan kaafatan wadartooda giddigood inay duulaan oy dabakabug u baxaan taasi wax wanaagsan ma aha taa saddex gooran bay iman karta haddii odaga muslimka marka maamulaya uu yihaahdo waa inaan qof harin ilastunfirtum fanfiru waa la kacay laba haddii meeshay muslimiinta degnayd weerar lagu soo qaadana haweenkuna tibti iyo gaarugee qaadanaya waa xamaaranayaa kii gacanta ku sooday haddii degmadii muslimiinta soo weeraro iyo haddii ninka muslimiinta odaga u ah, uu yidhaah waa in dagaalkii la aado laba saddex awey qayb muslimiinta kamida ah dad iyo dal haddii la qabsado muslim baa la qabsaday kol haddii muslim la kordagoo la qabsaday muslimiinta inteedii kale fadhi uma yahay ilaa ay muslimiinta badbaadiyaan inta haddayan midna jihin oyan gaaladii muslimiinta dadii dalba kusoo duulin waxna ayaan ka qabsanin uusan imaamkiina codsanin in la wada dhaco kolkaa koox baa la dirayo kooxdaasaa meelaha haddana soo edbinaya oo gaalada aadaysa wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta ujid ma aha liyanfiruu inay duulaan kaafatan dhammaantood ee falowlaa nafara muuduulo min kulli firqa koox la arka kulligeed oo minhum muuminiinta kamida ah, daa'ifatun qaar may duulaan qayb wey oo kolkaa qaybta duushay la garanaya qeybta joogta maxay qabanayaan qaybta joogta waxay qabanayaan liyatafaqahu inay kasaan fi diini kasaano haddii duulaan la wada aado oo laqbad iyo diraasada iyo waxbarashada ay joogto qaranka jaahiliin buu ku dhacaya laba markaa laysu qaybinaya qayb muslimiinta difaacda dad iyo dal iyo dunya diinta barata labadaa la noqonaya labadaasaa isu cadilma maxaa jira jihaadka iyo ragga dibadda loo dirayo wuxuu badbaadinayaa dadkii iyo dalkii iyo dunyadii muslimiinta bay cadow ka badbaadinayaan amaa kuwa waxbaranaya jahligii iyo fasa fasaadkii iyo dalaalkii gudaha bay ina ummadda ka badbaadinayaan markaa sayd cumar markuu qaybinayo zakada qaybta fii sabiili illaahi la yiraa mujaahidiinta iyo dalabatulcilmiga labaduu u qeybin jiray idan dalabulcilmi waa qeyb jihaad kamida ah, lihayiilaya ayaddanaan u daliil liyatafaqahu fi diin labadana loo kala shubay qeyb harta oo diinta qabata iyo qeyb tagta oo cadowga daafacda maa un labadaa la noqdo wixii kale ee sheekiya saagsaag iyo sursurana wakti dhumiskaa looma baahna ama jihaad iyo dibadda ha la ama diinta ha barto falowlaa nafara muu duulo min kulli firqa koox la arka kulligeed oo min muminiinta kamida daa'ifatan qaar may duulaan liyatafaqahu kuwii haray ha garteene fi diin diinka gudihiisii ha garteen waliyundiru xadigeena kuwaan sii joogay qowmahum kuwii jihaadka jiray idaa rajacuu hadday usoo noqdaan ilayhim iyaga oo intay kuwaan jihaadka jireen wixii diin soo degay ayay qabanayaan sidoo kale kuwan dibadda jira wixii ay la kulmeen bay isu sheegayaan kolkaa qolada qolada kale wixii ay la kulantay uga dibi waliyundiru ha u digeeno qawmahum dadkooda idaa rajacuu hadday soo laabtaan ilayhim iyaga lacalahum kuwii loo digay mudan inay yaxdaruun digtoonaadaano xumaha iska ilaaliyaan hayra ha yeeshe oo fardu kifaaya ha noqda jihaadka anahu jihaadkii yatacayan wuxuu ku aynoobayaa oo laga rabaa ashar lacin ku noqonaya calaa man dad ayanahu limaamu imaamka muslimka hogaaminaya qofkuu magacaabo oo u yihi adigu ciidamadaad ku jirta fardacaynuu ku noqonaya fa yusbix jihaadkii wuxuu noqonaya fardacaynin sida salaadoo kale qof walba wax laga rabo fii xaqihi kii imaamku cayinay ninkii la magacaabay iyo qeybtii milatarka loo bixiyey fardacayn buu ku noqonaya halkaasay hawshooda aadinayeen daliilkii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi waidaa stunfirtum haddii laydinka bixi dalbo oo duula la yihaa fanfiruu duula of yuusan idinka arin wakadaa waxaa lamida asfar waxay noqonaya idaa daahama daahama hadduu qabsado alcaduwu colkii gaalada ah babaladan beled muslima qabsaday fa inahu jihaadkii yatacayan waa caynoobaya calaa ahliha beledkaa la qabsaday dadka ku nool korkooda buu ku caynoobaya xataa nisaa haweenba allaha ka dhigo wa minhum kuwa beledka degan kamida mudaafacatahu cadowgaa inay daafacaan iyo wa qitaalahu inay la dagaalamaan ayaa ku caynoobaysa fa inahu yatacayan waxaa caynoobaya calaa ahliha beledka la qabsaday inta ku nool korkooda xataa nisaa haween baa allaha ka dhigo oo minhum kamida waxaa ku aynoobaya mudaafacatuhu cadowga u gaashaan daruuridiisa oo layska dhacsho iyo wa kitaaluhu cadowga la dagaalamidiisa baa qof walba fuulaya intaa xukunkii jihaadkaynu ku baranay intaa u qaybsama afar anwaaxul jihaad jihaadkii nocdaalkiisa kow qaybta ugu daran waa jihaadulkufaar gaaladii eebadiiday la dagaalamidooda iyo walmuxaaribiin kuwa shuftada ee muslimka dad iyo dal iyo dunyaba la dagaalamaya oo lala dagaalamo wayakuunu dagaalkaa wuxuu noqdaa gaalada iyo shuftada lala dagaalamo bilyadi gacan baa lagula dagaalamaya walmaali xoolihii baa la dhiibaya waalisaan carabkaa lagula dagaalamaya waalqalbi qalbiga laga nacaya qalbigoo laga koodo iyo cararko dadka lagu guraabiyo iyagana lagu inkaaro iyo xoolaha oo la dhiibo hub iyo gaadiid lagu gado iyo gacanta oo la laayo afartaasaa la darayaa gaalada iyo shuftada daliilkeedii waa kana liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi jaahidu lmushrikiin la dagaalama gaalada biamwaalikum xoolihiina iyo wa anfusikum nafafyaalkiina wa alsinatikum carabiyaalkiina muminiinta ana idin kamida falyuqayiruu hasuuliyo biyadihi gacantiisa fain lam yastadic gacan hadduusan wax uga qaban karin fabilisaanihi carabkiisa fain lam yastadic hadduusan wax ku qaban karin carabna fabiqalbihi caloosha wadaalika adacfu limaan caloolka kaashada darajadii iimaan uu leeyahay kama hoosaysa kolka kaasi waa jihaadulfusaan ardaasigu aw axkam faasiqiinta saasaa loola dagaala jihaadulfusaaqi wayakuunu wuxuu noqdaa bilyadi gacan walisaani caro waalqalbi laabta liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man raa qofka ogaada oo minkum idinka mu'miniinta idin kamida munkaran waxaanay diintu ogolayn falyuqayirhu ha dooriya biyadihi gacantiisa fain lam yastatic hadduusan awoodin fabilisaanihi carabkiisa fain lam yastatic hadduusan awoodin wa biqalbihi qalbigiisa wadaalika an afrina saddex jihaadu shaytaan qeybta saddexaad shaydaanka loo dagaalamo shaydaanka la dagaalamidiisa waasi waxaa weye barashada diinta iyo shubaha iyo sheekooyinku keenayay waxaasoo la radiyo alla laga bogo taasaa shaydaanka dagaalankiisiya jihaadu shaydaan shaydaankii la dagaalamidiisa wayakuunu wuxuu noqdaa bidafci maa shay reebidi yaatii bihi shaydaanka uu la yimaado bima shubha waxyaalaha uu ku soo gabado waxa oo la tuurow yaadu shayba wayakuunu wuxuu noqda bidafcima kii reebidi uu yaatii bihi shaydaanka la yimaad ahna mina shubha shibhooyinka watarkima kii ka tegidi maa shaydaan la dagaalamida yusayinuhu uu shaydaanka qurxiyo min ashahwa shahwayaala daliilkii waa biqowlihi eebba hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaya walaa yaguranakum usan idin kabinin bilaahi eebba weyne alguruur shaydan garuur shaydaan yaa ayuha naasu ina wacda allaahi xaqun falaa taguranakum alxayaatu adunyaa walaa yaguranakum bilaahi algaruur saddexda eebba kadiyaala ilaahay wuxuu sheegayo waa run ciqaabka iyo waxa akhira u ka sheegay run aduun nolosha adduunyada lagu noolyahay iyo shaydaan yaa ayuha annaasu inahu adallaahi xaqun walaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yaguranakum billaahi algaruur kolka shaydaan iyo hawo iyo adduunyo iyo naf afartaasaa caduwul insaan layiha afartaa iska eli afarta hadday hogaanka kuu qabtaan waa kuu dhammaatay walaa yaguranakum uusan idinkainin billaahi eebe xilmigiisa alfaruuru shaydaan wa qawluhu subxaana iyadana waa daliil sidii shaydaan loola dagaalami laha ilaahbaa ba yihi ina shayaana shaydaan ninka la yihaa lakum idinka bani aadamkaa keligii malaa'igta alla maaha aha kama qaadi karo xayawaanka kale malaya akilka ariga iyo loos iyo dhulwaariga alla maaha aha ilaa mukalaf ma ah idayu alla yahay idinka keligiimow ina shayaana ninkaa shaydaan la yihaa lakum idinka bani aadamkaa kaydibu caduwan oon idiin yahay tafatakhiduuhu idinkiina ka yeesha caduwan oon ka yeesho afar waa jihaadu nafsi naftii sidii loola dagaalamayo waasi sida loola dagaalamayo diinta la barto lagu dhaqmoo la hirgeliyo wey macaasina iyo waxaanay jeceshahayna laga aliyo wey taasaa jihaad noqonaysa afar jihaadu nafsi naftii la dagaalamudeeda wayakuunu wuxuu noqda bixamliha naftaho lagu xambaaro calaa an tatacalama inay naftu barato umuura diini diinka amaryaalkiisa oo watacmal ay naftu ku dhaqanto ilaa umuurta diinta oo watucalimaha ay dadka barto wa bisarfiha nafti oo la jeediyo can hawaaha hawadeeda laga jeediyo iyo wa muqaawamati rucunaatiha nafta sarajaankeeda oo laga hortayo muqaawamadu waa ka hortamid iyo la dagaalamid rucunana waa saqaja kolka waxaan qiimi lahay iyo saqaja bay doonaysaa waxaa laga hortago wey wa bisarfiha nafti jeedintiida can nafta hawadeeda xaggeedii laga jeediyo iyo wa muqaawamati rucunaatiha nafta saqajaankeeda oo laga hortago kolka midkaa nafta layska qabanayo mid maaha kolkaasuu sheekha caqibay wayii wajihaadu nafs nafta la dagaalamideeda min acdami anwaaci iljihaad jihaadka noocyaalkiisa kuwa ugu waaweyn baa ka naftu kamid yahay xataa qiila fiihi ilaa la yihi aljihaad alakbar xadiis daciifa ayaa ku soo arooray in nabigu uu yihi waqadimtu min aljihaadi alasqar ila aljihaadi alakbar daciifu iyadoo khaswatoobuka laga yimid duulaankeedii lagu soo rafaaday uu leeyahay kii yaraabaa ka timaa dhankii weyna kolka macnuhu waa saxiix maxaa jira jihaadu nafsi oo wax joogta oo maalin walba ku haysa laakiin jihaadul caduwi gaalada marba lala dagaalamaya marka in laga raayaa la arka oo uu dagaalkeediina siino iyo haka ama heshiisba lala galo laakiin nafta la dagaalamideedu oo wax joogtaa yowmiya ku yaalla wa jihaadu nafsi min acdami anwaaci iljihaad jihaadka noocyaalkiisa kuwa ugu weyni badan uu ka yahay xataa qiila fiihi ilaa la yihi aljihaadu akbaru jihaadka weyniga badnaaw jiib xikmatu ljihaad been bay ka sheegaan gaalada jihaadka muslimiintana waxay ku tilmaamaan dhiig cadiyo inay wax kharibaan ay wax dilaan ay wax doonsadaan oo wax qabsadaan bay jecelihin marka waxaad arki doontaa xikmada jihaadka loo jideeyey wa min alxikma murti waxaa kamida fi ljihaadi jihaadka gudihiisa ku sugan bianwaacihi afartiisii qayboodba kii gaalada iyo kii nafta iyo kii shaydaanka iyo kii ardaasha afartiisii qaybood walajeedada loo danlaya waa ma an yacbad allaahu eebba in la caabudo waxdahu keligii dan kale lamale in eebba keligii la caabudo ayaa loo dan leeyahay maca maakii iyo lala qabo yatbacu ra-a daalika kaas wamaca kamida min dafci cudwaan xadgudubkii baa loo gashaan daruurayaayo in qofna qofku ku xadgudbo taasaa la diidaya iyo wa shar shar inay dunida qabsato labadaas waxifdul anfusi nabafyaalkii baa la ilaalinaya walamwaa xoolihii baa la ilaalinaya wa ricaayatu lcad xaqii baa la dhowraya wa siyaaratu lcadli cadligii baa la kormeeraya wa tacmiimu lkhayr khayrkiibaa unka la wada gaarsiinaya wa nasri alfadiila waxyaalaha fiican baa unka lagu baayinaya bal inta marti ku jirta fara badnaanteedaana eeba keligii in la caabudo sharta iyo xumcana laga hortago naftiiyo maalkana la ilaaliyo xaqa la dhowro cadiliga la kormeero khayrka ummadda la wada gaarsiiyo wanaagga la baahiyo xigmooyinkaasoo badan baa looga dambeeyay wailaa dadku hadduu kuman yahay u hogaansamayo dagaarya waxaa ma jiraan wa min alxikma murti waxaa kamida fi ljihaadi jihaadka gudihiisa uu murtia bianwaacihi afartiisii qayboodba an yacbad allaahu eebbaweyne in la caabudo waxdahu keligii maca maa kii iyo lala qabo yadfacu daalika arrinkaa raaca min dafci cudwaan allayta mida reebideedii wa shari shartii reebideedii waxifdi ilanfusi nafafyaalka ilaalintoodii iyo walamwa xolayaalka ilaalintooda wa ricaayatu lcaqi xaqa dhowridiisa wa siyaanatu lcadli cadliga ilaalintiisa wa tacmiimu alkhayri khayrka uungaarsiintiisa iyo wanasi lfadiila wanaagga baahintiisa qaala allahu tacaala eeba wuxuu yihi qaala tacaala eba weyne wuxuu yihi waqaatiluuhum la dagaalama gaaladii xaqdiidyada xataa laa takuuna intayaan ka ahaanin fitna shirki ama dhibid muslim la dhibayo kolkaa fitnadu dhibid wax la dhibow fitnada adduunka intaan laga waayin oo kolkii fitna la waayo baa dagaalku joogsanaya intay fitna jirto waa la wadaya waqaatiluuhum dagaalama xataa laa takuun intay ka ahaan dagaal wada fitnatun balo oo wayakuuna diin uu diinku ka noqdo kulluhu diin iyo ilki lilaahi waxaa la rabaa dunida in laga waayo diinana maxaynta eebe kolka inta wax diinku sheega oo qurna la sheegayo dagaalkii in la wada way laakiin se waxay taasi dhammaato oo diinta eebba midaan ahayn la waayo baa dagaalka la joojinaya wayakuuna diinu bishaaro weyn wey oo wuxuu eebba tilmaamayaa in la gaari doono goor waxaan diinku sheeg oo dhan ay baabi'i doonaano ay diinta eebba keliyeed hari doonto bay ayadu sheegaysa haddaynan waktigaa jirin dagaalkii iyo halgankii la waday rayo loogama dhigeen ee waxaa rayo looga dhigay inay tahay wakti la gaari doono eebaidankii waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna intayaan ka ahaan fitnatun belo qof muslima ama shirki ama qof muslima diintiisii lagu dhibayo intaan laga waayin baa la wadaya kolkii la waayaa la joojinaya oo wayakuuna diinu uu diinku ka noqdo kulluhu iyoilki lilaahi abaweyne almaadatu thaaniya maadadii labaad fii fadli iljiha jihaadka qiimigiisa gudaheeday umaada tahay nusuusaadu tiro badan qur-aan la xadiid leh ayaa jihaadka ku soo arooray kolka qof muslima oo aan naftiisa jihaad ugu sheekaynayn jihaadna doonaynin waa dhawaanyahay imankii islaamkuna jihaadka dirwatulislaam islaamka foodiisa koraa lagu sheegay hawana diintu waxay ku baahday jihaadun buu ahaa saddex iyo tobankii sano ee makal mukarama la joogay lug waa la qaadi waaye laakiin muddadii dambe madiine la joogay baa islaamku meel walba gaaray almaadatu thaaniya maadadii labaad fii fadli jihaad jihaadka fadligiisa gudihiisay u maado tahay waanaada waxaa soo arooray fii fadli jihaadka qiimigiisa gudaheeda ku arooray iyo walistibshaad dhimasho dalbid fii sabiili illah eebba weyne diintiisa koryeerideeda lagu dhinto tacaalaa korahaya min alakhbaar wararyaal alilaahiya eebba loo nisbeeye qur-aankii wey asaadiqa ee runta sheegaysay iyo walaxadiid xadiidyaal annabawiya nabiga loo nisbeeyey asaxiixati caafimaadka qabtay athaabitati ee sugnayd waxaa soo arooray ma waxbaa soo arooray yajcalu ljihaada jihaadkii ka yeela min acdami alqurabi eebba inta loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn wa afdali alcibaadaat cibaadada eebba lagu caabudo kuwa ugu fadli badan waxaa jihaadka ka yeelaya wa min tilka alakhbaar warayaalka waxaa kamida alilaahiya eebba weyne loo nisbeeyey walaxadiid waxaa kamida annabawiya loo nisbeeyey qowlullah eebba weyne hadalkii tacaala koraay in allaha eebba weyne ishtaraa waa uu gato min almu'miniin inta eebba rumaysay wuxuu ka gatay anfusahum nafafyaalkooda wa amwaalahum xoolahooduu ka gatay oo eebba mushtar laga dhigay ganacsade taajir waxa ganacsanay inagana dadkii baacinta ah ee suuqa waxgeynayaa laynaga dhig kolka baaciyo mushtar baaci maxaa la yihahdaa inta badacada wadata mushtarna maxaa la yihaha inta lacagta wadata kolkaa markii suuqii la tago kan subag buu keenay kan xooluu keenay kan badar buu keenay kan maqaaruu keenay kan caanuu keenay intaa baaci baa laisla yihaha qolan xoogaa lacag ay la timido waxaanay gadanayaan mushtar baa la yihaha idan eebbaa mushtar laga dhigay mu'miniintiina baaciciin baa laga dhigay maxay mu'miniinta meesha keeneen naf iyo maal eebbana jannu keenay kolka haddaad mu'miniintihiin naftiiyo maalkii dhiiba kuna dhiiba meeluu eebba raalli ka yahay waxaadna qaadanaysaan janna ogaada sidaa markii baayina lagu tilmaamaa la yihi fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bihi kolka haddii beec la samaynayo qofbaa mustafiida oo beeca faa'iida weyn ku qaba kolka beeca kan aynu eebban la gallay innagaa mustafiidiina limaada waxa weeye naftiiyo maalka aynu suuqa keenanay yaa lahaa awalba ilaah baa lahaa subxaanahu watacaala isagaa naftiiyo maalkii ku siiyey jannadana yaa leh isagaa leh kolkaa wax eebbe leeyahay unbaynu isku gadgadaynaa waxaynu meeshii leenahayba ma yaallaan waxaynu meeshii leenahayba ma yaallaan kolka inagaa mustafiidiina nafta inagaa lahayn maalka inagaa lahayn eebbaana siiyey haddana jamii noo wareejiye isagaa waxoo dhambayslale innaga iyo nafteenna iyo maalkeenna iyo jannada eebbaa islale in allaha eebba weyne ishtaraa waa gatay min almu'miniin intii eebba rumaysay anfusahum nabafyaalkooda wa amwaalahum xoolahoodii buu ka gatay muxuu uga gatay biana lahum iyaga inay leeyihiin aljannata ay janno leeyihiin buu uga gatay waxaad ogaanaysa binasi haadihi ilaaya siday ayadan cadaynayso naftaada iyo maalkaaga adiga markiisa eebbaan haddaad naftaada iyo maalkaaga ku bixisid meelan eebba raalli ka ahayd waa la taranta tuug baa tahay gacan dhaafaad samaynaysa waxaan waa lagaa gatay ilaah waa le marka ma wixii eebba lahayo agtaada yaallay baad ku bixinaysaa quduusna eebba raalli ka ahay sida markaa loo dhiibaayana waata yuqaatiluuna muuminiintii baa dagaalamaysa fii sabiili illah eebba diintiisa koryeelideeda way ku dagaalamayaan ka gadal qof dagaal galay ama wax uu dilaya ama isagaa la dilaya fayaqtuluun iyagiibaa wax dilaya wayuqtaluun iyagiina waa la dilaya haddaba jannadii uma jeedne naftanadii xolaanagii waa u jeednaa laakiin jannadii uma jeedno kolkaasale baac marar baa dayn wax lagu gataay waxaan waa baac dayna oo eebba korkiisa ahaaday aan baaqanaynin walow aadan jannadii indhahana ku haynin gacantana aan lagu saarin waadan iyadoo huway calayhi eebbaweyne korkiisa ahaaday xaqan mid sugan oon baaqanaynin wey marka waxaa loo baahan yahay hadduu yahay mar wixii nafsiga maalka lagu gatay jannadaha waxaan muuqanayabahoo la jira hadduu yahay shay warqad lagu qoro maa qoraalkii arag fii tawraati tawraad gudaheed buu ku qoran yahay walinjiilna waa ku qoran yahay waalqur-aani galabta anbaxayna diintaba ku qoran yahay kolkaa wixii kutubaha ee eeba soo dejiyey ma ku yaalla wacdan iyo wahuwey cala allaahi eeba calayhi eebaweyne gorkii ahaaday xaqan mid sugano fi tawraati towraad gudaheed ku sugan wal injiil kitaabkii nabi ciise ku sugan walqur-aanna ku sugan kolkaa ma dhici kartaa walwal inuu ku galo oo tiraahdo wixii amay habsaamaan taa waa lagaa amni geliyo waman awfaa yaa ka buuxin og bicahdihi ballamadu galay min allaahi abaweyne eebbaa intuu ballan gala ka baxaya xashaa suuragal maaha waman awfa yaa ka awfin badan bicahdihi ballamadiisa min allaahi abaweyne allaahuma laa axad awfa minka ahdan ilaahu ballan oofin wax kaa badiya iyo wax kuwalajina midna ma jiraan saas hadday arrintii noqotay fastabsiruu idinka mu'miniina dabaaldegoo faraxa idinkaa faa-iida qaba bibaycikum beecinii ku bishaaraysa aladii beeca aada baayactum ee balla gasheen bihii bayca sababta nafya maalan waxbaan ahayn oo beriba baabi lahaabaa idinku meesha la timaadeen janno abada oon weligeed baaba-aynina xaggiinay martay wa fiiha jannada xaggiina martay gudaheeda maxaa ku jira ma laa raad ilay waxayaan arag walaa udunu samicad dhegna waxayan maqlin walaa khatara aanan ku dhaban calaa qalbi basarin qad idan baaca idinkaa mustafiidiina cudbadu farxa fastabshiruu bishaaraysa bibaycikum beeciina aladii beecad baayactum beectanteed bihi beeca wadaalika kaas oo beecad ee balla gasheen huwa kaasa alfawzu liibaana alcadiimu weyn eebba hadalkiina waa ka mid tacaalaa korhay in allaha eebba weyn yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina ragga yuqaatiluuna dagaalama fii sabiilihi eebba weyne diintiisa koryeelideeda ku dagaalama safan iyagoon kala cararayn ee saf kaliya toosiman oo kaanahum siday dagaalka u galayaan ayaan u kala baqanayn aada moodid bunyaanun dhis marsuusun laysku siriyeeyey dhis laysku xiray oo sidii layskula qabtay dad moodaa wey kaanahu iyagood moodid bunyaanun dhis marsuusun laysku xirxiray walqowlu eebbaweyne qawlkiisiina waa daliil asakaadka addoommada wajalla weynaaye wuu eebba yiri yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow hal adullukum ma idin tusiya calaa tijaara ganacsi korkii tunjiikum idinka samata bixisa min cadaabi naar aliimin la xabiso waxay noqonaysaa bal rab tijaaro aan cadaab uga badbaadno alla waa u baahannahay na tusi haddaad rabtid kow tu'minuuna waxaad rumaynaysaan bilaahi rabbiga ger lagu caabudo wa rasuulihi baad rumaynaysaan kolka tijaaradii cadaab looga badbaadayay qodobkeedii koobaad alimaanu bilahi warasuulih qodobka labaad waa maxa watujaahiduun waad dagaalamaysaan fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda biamwaalikum idinkoo xoolihiina wada wa anfusikum nabafyaalkiina wata daalikum inaad sidaa yeeshaano alliya rasuul rumaysaan naf iyo maalna ku jihaadaanba khayrun fiicnaan badan lakum idinka mu'miniina in kuntum haddaa tihiin taclamuuna kuwa og fafcaluu daalika wixii fiicnaa waa laydiin sheegay ku dhaqaaqa intaan janno iyo waxaaba la gaarin adduunka bal waxa faa-iida lagu helay arag yakfir lakum abaalgudkii wey eebba weyne wuxuu idiin dhaafayaa dunuubakum alimaanu billaahi wa rasuulihi iyo jihadaa la timaadaan yakfir lakum eebbaweyne waa idiin dhaafaya dunuubakum dembiyaalkaad gasheen wayudkhilkum ka gadaal wuxuu idin gelin doonaa jannaatin beerayaal ay tajrii dareeri min taxtiha guryaheeda geedaheeda hoostooda alanhaaru larbaca afartii webi anhaarun min maayin hayri asinin wa anhaarun min labanin lam yataghayar dacmuhu wa min khamrin ladati lisaarifi waanharu min casal afartaa webi yaa dareeraysa ka gadaana walahum fiiha min kulli thamara ka gadaana wamakfiratu min rabbihim kolka dembi dhaaf iyo inta miro baxdoo dhan iyo afartan webi baa helaysaan ka gadaal waa masaakiina aqala gaar ahaareed tayibatan wan wanaagsan xaggee aqaladaa ku yaalaan fii jannaati cadnin jannaatu cadni rususha iyo mu'miniinta iyo mujaahidiintii culamada dadkaa qiimiga badan ayaa la geeyaa meel gaara wanaag badan oo masaakiin aqalo dayibatan wanaagsano fii jannaati cadnin nagaadiga jannadiisa gudaheeda ku sugan janna lagu nagaanayo aan geeri jirin gabowna jirin geedina jirin iska joogayo daalika kaasa alfawzu liibaana alcadiimu weyn wa qowluhu eebba hadalkii subxaana la aan badnaaye eebe fii fadli lmujaahidiin dadkii dagaalamayay qiimagooda almustashhadiin ee la dilay dagaalkii lagu dilay buu yidhi falaa taxsabanna ha malaynin aladiina ragga qutiluu la laayay fii sabiili eebba weyne diintiisa koryeelideeda lagu laayay amwaatan kuwa dhintay ha malaynina bal axyaa waa nool nool yihiin xaggay jiraan cinda rabbihim rabbigooda agtii fi ljanna baa yursaquun lagu masruufaa oo haddii jismigii idinka idinla yaal arwaaxdii baa meeshaa jirta xadiid baa ku soo arooray shimbire qurux badan oo cagaaran oo jannada daqa carshigana ku hoyda baa naftoodii ku jirta ilaa jirkaalku yaala walaa tacsabana ha u marayni aladiina dadka qutiluu la dilay fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa koryeeriteeda lagu dilay amwaatan kuwa iska u dhintay hamoodiina bal axyaa-u waa nool nool yihiin cinda rabbihim rabbigood agti bay ku nool yihiin yusraquun yursaquun halkaasaa lagu masruufa farixiina waxay ku faraxsan yihiin bimaa barwaaqada aataahum allaahu eebba weyna siiyey kana mida min fadlihi eebba weyna daadiisa intaa qur-aankii wa qowlu rasuul rasuulka hadalkiiniina hadalkiisiina fadligii jihaadka waa lagu garanaya sala allahu calayhi wasalama waqad isagoo rasuulka la weydiiyey can afdali innaas waxaa la yihi dad suudhaya u qiimi badan jawaabtii nabiga dhegeyso faqaala wuxuu nabiga yihi mu'minun mid eebba rumeeyey yujaahidu dagaalama binafsihi naftiisiyo wa maalihi xoolihiisa fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda ku dhiiba tacaalaa korahay ninkii koobaadu yaa laba ku ah garanay nin mu'mina oo eebba rumeeyey oo nafiya ma aan dib u dhiganayn ee dagaalamaya baa mu'miniinta ugu qiimi badan ka labaadna suma ka gadaal mu'minuun eebba mid rumeeyo fii shicbin gol iska dhex tegay min ashica golooyinkaa ka mida yacbudullah eebba weyne caabuda wayadacu nnaasa dadka kala taga min sharihi dhibtiisa duur buu iska degay mee dayacad beeruu ku haysa halkaasuu rabbigiina ku caabuda wax dhibaato u leeyahayna makhluuq ma gaaraan ninkii labaadu waa qawlu hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi mathalulmujaahidi kan dagaalamayo tilmaantiisa fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa koryeelideeda ku dagaalamaya wallaahu eebbaana aclamu og man yujaahidu wallaahu eebbaweyne ba aclamu og biman qofka yujaahidu dagaalamayo fii sabiilihi eebbaweyne diintiisa koryeelideeda kaasi ka mahali saa'im maalin ideelkii nin sooma buu la mid yahay alqaa'im habeenkiina tukaday oo nin maalin oo dhanna sooman habeen dhanna tukanayo iyo kan mujaahidkaa isku mida kolka iyaa habeen oo dhan tukan kara maalin oo dhan soomi kara lama yeeli karo watawakal allaahu ilaah baa wakiil noqday lilmujaahidi qofka dagaalamaaya fii sabiilihi eebba weyne diintiisa koryeelideeda ku dagaalamaaya wuxuu eebba u wakiil noqday inta waafaahu hadduu ofsadas ku dhinta jihaadka eebba wuxuu u wakiil noqday an yudkhilahu inuu geliyo aljannata janna inuu geliyo aw amase dhiman babu maayo mujaahidkii aw yurjacahu inuu eebba soo naqo saaliman isagoo nabad qaba aan dhaawacna gaarin laakiin muxuu wata maca ajrin abaalgud isagoo wata aw haniimatin gebagebo addoommo wata wa qowluh hadalkii nabigana waa lagu garan sala allahu calayhi wasalama waqad sa'alahu isagoos nabiga weydiiyey rajulu nin qaa'ilan ninkii baa yihi dullani itus yaa rasuul allah ii sheeg calaa camalin camal korkii bal ii sheeg yacdilu u dhigma aljihaad haddaanan jihaad ku jirin camalan sameeyo u dhigma ii sheeg faqaala nabigiibaaba yihi laa ajidu jawaabtii goobaadu jihaad camal u dhigma haddaad tiraahda ii raadi waan kuu sheegay heliba maaye uma qaal markaasaa nabiga kusoo noqday warkii oo wuxuu yihi hal tastatiicu ninkaaga waxay weydiinayow ma awoodaa idaa kharaja hadduu baxo almujaahidu kan dagaalamayo adigu markuu dhaqaaqo adiguna an tadkula inaad gashid masjidaka masjidka agtaada ku yaalla inaad dalaq oo fataquum aad tukasho ku jirtid walaa taftar adan ka noogin watasuum aad maalinkii soontido walaa taftur adan marnaba afurin ilaa uu ka soonada mujaahidkii yeeli karta qaala ninkii su-aashada habaa yihi waman ruuxeeba yastadiicu awooda daalika arrinka haddaadan awoodin wax lamida mala wey wa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi waladii eebba weynaan ku dhaalan nafsi aniga muxameda naftiisa naftayda biyadihi ku sugan tahay laa yuklamu lama dhaawaco ay laa yujrax nabar laguma dhufto axadun qof fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda isagoo ku dagaalamaya lama dhaawaco iyaduna wallaahu eebba weyne baa allamu og biman yuklam qofka lagu dhaawacay fii sabiililah fii sabiilihi eebba diintiisa koryeelideeda allaa og haddiise uu jiro ilaa jaa waa yimaadaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii wuxuu iman doonaa waa lawnu midabkii dhiigga lawnu dam dhiig buu egyaho waa gudan yahay laakiin muxuu uraya dhiigga waa uraaya waa riixu shirka ka soo kacayana riixulmiski miski udeygiisii wey wa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi man maata qofka dhinta walam yaksu weligii ma duulin walam yuxadid nafsahu uguma sheekayn bilqaswi duulaan maata dhimay calaa shucbatin qeyb korkeed min annifaaqi urka gaalnimo wa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi waladii eebaan ku dhaaray nafsi naftayda ay biyadihi gacantiisu ku sugan tahay lowlaa ana rijaalan rag haddayan jirin min almu'miniina kamida laa tutiibu ayan ku fiicnayn anfusahum nafafyaalkooda an yatakhallafuu inay iga gadaal maraan canii xaggayga walaa ajidu ana heli kari maayo maa axmiluhum waxaan ku qaadoo gaadiida calayhi korkii haddaanan raggaa u danaynaynin maa takhallaftu kama gadaal male can sariyatin ilaalo taal duulaysa fii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda waladii eebba weynaan ku dhaaran nafsii naftayda ay biyadihi gacantiisa ku sugan tahay lawaditu waxaan jeclahay an uqtal in lay dilo fii sabiili illah eebba weyne diintiisa koryeeliteeda laygu dilo uma uxya lay nooleeyo uma uqtal mar kale lay dilo uma uxya mar saddexaad lay nooleeyo uma uqtal haddana laygu dilo wa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama wuu yihi maqbarad ma aqbarad ma habaasowdo qadama cabdin addoon labadiis lugood fii sabiilillah eebba weyne diintiisa koryeeliteeda kuma habaasowdo oo fatamasuhu ay addoonkaa taabato annaar abidkiina ka yaabinow wa qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi maa axadun qof yadkhulu ljanna gala yuxibu ma jeclaado an yarjica inuu usoo noqdo ila dunyaa adduunyada owalahu la siiyo maa cala alardi dhulka korkiisa waxa fuula oo min shayin wax kastaa ila shahiidu ma ahaane yatamanaa shahiidku wuxuu jeclaystaa an yarjica inuu u noqdo ila dunyaa adduunyada oo fa la dilo cashra maraatin toban kun limaa kii dartii buusaa u jeclaada uu yara arko min alkaraama kan shahiidka ku dhintay sida loo karaameeyey kolku waad ku jeclaysaa in toban goor uu dagaal ku dhinto wallaahu aclam